iyo kartiyaha luqadeed ee qofku uu yeelanayo iyo wa canaasirihaa qodobadan ay luqaddu ka kooban tahay oo isdhammaystiraya si ay isu dhammaystirayaan bay u qoran tahay silsiladdu markaynu gaarnaynu arki doonaa insha allahu alcinaayatu waxaa lagu dadaalay binnidaam assawtiyi habka dhawaaqa inuu ardaygu ku dhawaaqo liluqati alcarabiyati luqada carabeed tamyiizan isagoo la kala saarsaarayo iyo waintaajan iyadoo lagu hadlayaba ayay awoodda saari doontaa marka gudaha la galo muraacaatu tadaruj waxa la ilaaliyey in aayar aayar qofka kor loogu soo kiciyo fii cardi almaaddati marka lasoo bandhigayo maaddadda ama shayga iyo manhajkan atacliimiyati ee tacliimiga ee qofka la siinayo maadadda la siinayaa waxa weeye tadaruj waxa la yidhaahdo waa aayar aayar beel hoosaa looga bilaabayaa dabeedna kor buu u soconayaa muraacaatu alfuruuqi alfardiyati bayna daarisiin waxaa kaloo la ilaaliyey kala duwanaanta u dhaxaysa ardayda dhiganaysa fahamkoodu wuu kala sarreeyaa dabeed wuu kala sarreeyaa aqoontooduna taana waa la ilaaliyo meel ay ka wada bilaabi karaan ayaa looga bilaabay ikhtiyaar nusuus mutanawica waxaa la doortay oo la xushay nusuus يعني waxa weeye nasku waa <coughs> nasku waxa weeye yacni maadadan uu ka qoran yahay nusuustii qur-aanka ma aha keliyahe waa yacni hadday xawaar tahay iyo qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay oo mutanawuca kala duwan xawaaraatin baa ka mid a wadahadal iyo wax isweydiin baa ka mid a baa ka in si taxano ah loo aqriyo nusuusta qisa sheekooyin baa soo gelaya marka dambe siyaabahaasay u qoran tahay qofkan waxaan lagu tababarayaa mar waa dood iyo wadahadal iyo wada sheekaysi mar waa sard oo la xidhiirinayo mar waa sheeko looga sheekaynayo oo intuba xambaarsan tahay luqadda wixii lagu baranayey loona xulay wactamada wuxuu awoodda saaray oo uu ku tiirsaday alkitaabu alawal kitaabkan hore aynu inagu joognaa ama aynu wadno iminka oo minhaa ka mida silsiladda cala alxiwaaraat buu inta badan awoodda saaray xiwaaraad yacnii inta badan wuxuu u badan yahay waxyaabo ku saabsan wadahadal iyo sheekaysiyo dood iyo wanusuus yacnii hadallo alqasiirati kooban oo yar waa lisuhuulatihaa wadahadalku wuu dhib yar yahay nusuusta koobanina way hawl yar tahay weli waxaanay tahay xiwaaraadkaasi muhiiran wax dareenka qofka kiciya oo xiise geliya oo jayidan aad u wanaagsan litacalumi inuu ardaygu yacnii wax barto waxay u samaysaa xiise iyo dhadhan ayay u samaysaa dabeedna wadahadalkaa iyo doodaasi macnay u samaynaysaa dareen iyo xiise qofku uu waxbarashada kusii sii wato istikhdaamu tadriibaad waxaa la adeegsaday oo ku jira laylisiyaa ku jira mutanawicatin kala duwan wa mutacadidatin weliba tiro badan munaasabaة muxtawa waxa uu koobay muxuu ahaa kitaabkani guud ahaan qaybihiisa kala duwane way ku habboon tahay hadba limustawa limustawa daarisiin dadkan dhiganaya heerka ay taagan yihiin heer ku habboon baa loo doonay oo aan kana sarraynin kana hoosaynin ku habboon dabdu nusuustan waxaa lagu koobay nusuustu kolba xewaarka iyo qisada iyo xasaan nas looga jeedaa waxaa lagu koobay bishakli waa la xarakeeyey oo inta nusuusta xarakadii oo dhan baa lagu qoray iyadana oo sidii weliba icraabtu ahaydna waafaqsan kulamaa iqtadat mar kastooy keento alxaajatu baahidu ilaa daalika xarakayntaa waliba waa la xarakeeyeyoo yacnii xarakooyinkii godaalkii kordhowgii hoosdhowgii iyo reebniinkii waa la saaray dabdu cadad اlmufradaat waxaa la koobay erayada iyo kelmadaha ku jira tiradooda ayaa tirsan iyaguna wa taraakiib jumlooyinkaa tirsan fii kulli waxdatin qayb kasta jabtar kasta inta kelmadooda ku jirta iyo inta jumladooda ku jirtaa way tiirsan yihiin wa kitaab marka laysu geeyo waxdaadkaa kitaab bay noqdaan kitaab kasta inta eraya ku jira iyo inta jumlada ku jirana way tirsan yihiin haddana waxaa la raacay habka in kolba qayb la qoro oo la alwaxdaة اlأuulى alwaxdaة الثaaniya alwaxdaة الثaaliثa oo jabtaradaa laga dhigo atacliimiyati qaybaha waxbarasho ee loo kala gogoynayo fii cardi اlmaadati maadadan la baranaya marka lasoo bandhigayo oo wax isu wada furan maaha waxadaad bay u kala googo-an tahay cardu اlmufradaat waxaa lagu soo bandhigayaa erayada ku jira ee waxadaadka fii siyaaqaatin habab iyo qaab ay u qoran yihiinoo taamatin dhamaystiran baa loo qoraya qaab dhamaystiran baa loo qoraya alihtimaam waxaa lagu dadaalayaa biljaanibi qaybta iyo dhinaca alwadiifiy ee xagga shaqada ah ee in maaragtay wixii laga shaqeeyo cinda cardi taraakiib luqa marka lasoo bandhigayo jumlooyinka xagga luqadda ee lagu soo gudbinayo meesha hab shaqo ah oo looga shaqaynayo ayay inta badan u badan tahay الاهtimaam waxaa dadaal badan la siiyey biاlmahaaraati kartiyaha iyo awoodaha ashafahiyati ee hadalka ah in lagu hadlo wixii fi اlmustaوى اlأwal heerka koobaad oo ah heerka kitaabkan atawaasun waxaa la isu dheeli tiray bayna canaasir luqati luqadani qodobada ay ka kooban tahay cansurka waxa shaygu ka unkamo ee uu ka samaysan yahay iyo wa mahaaraatihaa ay luqadani leedahay iyo kartiyaha oo aynu nidhi mahaaraadku waxaa ka mida dhegaysiga waxaa ka mida eh, qofku inuu ku hadlo waxaa ka mida qofku inuu aqriyo iyo inuu qoro kaba dambaysta mahaaraadkaasi oo qofka lagu tababaraya hadday tahay dhegaysiga hadday tahay ku hadalka hadday tahay eh, akhriska iyo hadday tahay qoraalka iyo waxa canaasirta ay sido ayaa laysu dheeli dheelitirayaa oo kolba intaa uu canaasirtu ay tahay baa lagu tababaraya mahaaraadkeedii mulaa'amatu silsilati taxanahan manhajkan isdaba taxani wuxuu ku habboon yahay limucallimi luqati alcarabiyatina wuu ku habboon yahay mucallinka baraya luqada carabeed waa mid ku habboon oo xataa macallimiintu ayaa waataynu soo marray siminaar loogu tababara la doonaya ilan waa heer isku dhammaystiran oo weyn weeyaan wadcu qawaa'im waxaa la sameeyey liisas baa la sameeyey liisas taxana ah erayada kelmadaha ah ee ku jira ayaa liis leh oo xagga dambe mar walba lagu tirinaya marka jabtar walba laga baxo ama waxdad kastaba intii erey ee ku jirtay baa la qoraya gaar loo qoraya waanu ku arki doonaa wa tacbiiraati alwaaridati yacni tacbiiraadkii ku soo arooray fii kulli kitaabin kitaab kastaba gaar baa loo qoraya oo la ysugu alifaadatu waxaa la faa'iideynayaa min qawaa'im alalfaad in la qoro laysaska erayada almawjuudati jooga fi alcaalam alcarabiy erayada caalam alcarabi lagu isticmaalo ayaa la qorayaa oo liis lagu qorayaa inta badan caalam alcarabi lagaga dhaqma yacni alifaadatu waxaa la faa'idaynaya min qawaa'im ataraakiib in loo sameeyo liis loo sameeyo jumlooyinka annaxwiyati ashaa'ica jumlooyinka xagga naxwada ahee ashayca aada loo isticmaal ashayacti faaftay ee isticmaalkeedu badan yahay ama ku dhaqankeedu badan yahay wadcu ikhtibaaraatin haddana waxaa la samaynayaa imtixaano marxaliyatin oo marxali ah oo maaragtay aan ahayn sii nihaayiga ahaa kama damaysta aha maaha waa imtixaano yaryar oo mid marba waktigeeda fii kulli kitaab marka kitaab dhamma walba la dhameeyo imtixaano yaryar baa ku jira oo maaragtay qofka lagu tijaabinayo aqoontii uu kororsaday iyo siduu u fahmay alifaadatu min atajaarub alkhaasa waxaa la faa'ideynayaa tijaabooyinka iyo waa aragnimada gaarka ah biicdaadi اlmawaad marka yani diyaarinta la diyaarinayo maadooyinka atacliimiyati ee xagga waxbarasho ee fi luqati alcarabiya xagga luqada carbeed yani waaya aragnimada iyo khibradda gaarka ah marka la diyaarinayo maadooyinka waxbarasho ee xagga luqada carabiga iyo wa fii luqaatin ukhraaba luqooyin kale oo aan ahayn tan carabigaba yacni qofka mar waxaan bartaa wuxuu faa'iidaysan karaa inuu diyaargarayn karo maadooyinka tacliimiga ee luqada carabeed iyo luqadaha kaleba xataa sa loo diyaariyo hadduu si fiican de u fahmo cardu lmafaahiimi athaqaafiyati waxaa la bandhigayaa mafaahiimta iyo aqoonta iyo garaadka iyo garashada aqooneed athaqaafiyata aqoonta ku dhisan biasaaliiba shaa'iqa habab xiiso badan baa loo soo dhigaya oo xiise leh alisticaanatu bisuurati waxaa la kaashanaya sawiro wax kastoo la sheegaya kitaabku sawir buu ka bixinaya walaa siyama fi lkitaab alawal kitaabkan hore sawiro badan baa ku badan oo sharxaya shay kasta macnihiisa oo marka shayga lafdiga ereyga lagu sheego sawirna waa lagu tusaya macnaha sharxaya sadisa qaybta lixaad الزمن الmkhaصص لتdriis silsilة waktiga loogu tala galay ee loo gaar yeelay in lagu dhigo oo dadka loogu dhigo silsiladan iyo taxanahan الزamnu xiliga iyo waktigiiyo muddada almukhaصaصu loogu tala galay ee loo gaar yeelay litadriisi jamiici kutubi silsilati kutubtan silsiladan la yidhaahdo alcarabiyatu bayn edeeg ama taxanahan saddexda mustawa'a ah, waxaa loogu tala galay alaaث mia taqriiban saddex boqol oo xiisadood in lagu dhammaystiraa loogu tala galay alxisatu xisaduna waa naxwu hamsa arbaciina daqiiqa xiisaduna waa shan iyo afartan daqiiqo miatu xisati likulli mustawa min almustawayaati aalaaa ahalaaثi ahalaaثati waxaa loogu tala galay boqol xiisood in lagu dhammaystiro heer kasta oo ka mid ah heerarka saddexda ah ee waxbarasho oo kelimka aynu ku jirayo awalkii ah ama kii asaasiga ahaa kii mutawasitka ahaa iyo kii mutaqadimka ahaa saddexdaa qaybood mid walba boqol xiisadood in lagu dhammaystira loogu talagalay yatimu wuu dhammaystirmayaa tadriisu silsilati fii alaaati acwaam wuxuu laakiin ku dhammaanayaa saddex sannadood oo waxaa loogu talagaya saddexdaa sannadood in dee lagu dhigay iskuullada iyo maaragtay meelahaasoo dee mar haddii iskuullada tahayna waxay leedahay nidaam wakhtiyo fasaxyaa jira wakhti la dhigtaa jira maadooyinkala la dhiganayaa dabadeedna sanaddex sannadood kanba sanad midba sanad baa la qaadanayaa oo mid walba sanadka la qaadanayo mustawo kasta boqol xiisadood baa la gelinaya jadwalkoo lagu dhigaya idaa kaana albarnaamij hadduu yahay qorshuhu barnaamijku waa qorshaha hayra mukasaf mid la cusleeyey oo yani intasif ah oo koras intasif koras haddaanu ahayn oo la dedejinayo oo la xoojinayo haddaanu ahayn ee sida caadiga a ah loo dhiganayo ee iskuullada loogu dhigto ama idaa kaana barnaamij hadduu qorshuhu yahay mukafafan mid la xoojiyey oo la dooni hore in loo baro ardayda oo waqti dheeraada la siinayo ardayduna in badan ay ku jirayaan saacado badan ay dhiganayaan fainal amra arrintu yactimidu waxay ku tiirsanaan doontaa calaa cadad alxisasi inta tiradu ay tahay xiisooyinka almukhasasati loo qorsheeyey loogu talagalay ee loo gaar yeelay liluqati alcarabiyati luqada carbeed usbuuciyan wiiggii inta loogu talagalay bay markaa noqonaysaa marka sida caadiga ahe nidaamiga iskuullada loo wado saddex sannadood baa lagu dhammaynayaa waana saddex boqol oo xiisadood sanadbu waa boqol xiisadood si nidaama iskaga socotaa laakiin haddii la doonayo in si degdega ah loo barto waxay ku xidhan tahay inta xiisadood ee ay ugu tala galaan dadkaasi wiigii inay bixiyaan oo dee xiisade ziyaadaha markaa baxaya wakhti ziyaadina wuu bixi doonaa tacriifun bikitaabi aalib waxaynu ka bixinaynaa tilmaan kitaabkan daalibka taasi waxay ahayd iyadoo guud ahaan wixii isku xidhan haddaba kitaabkan daalibka ama ardayga loogu talagalay aynu iminka dhiganayno tilmaantiisa gaarkaa ah baynu sheegaynaa waxadaatulkitaab waxaynu horta sheegaynaa kitaabkani qaybaha iyo shabtarada uu kala go-an yahay iyo wa casharada uu ka kooban yahay baynu horta tilmaamaynaa yadumu wuxuu koobay kitaabu daalib kitaabkan ardayga loogu talagalay sittata cashara waxdatan horta waa lix iyo toban jabtar ama lix iyo toban qaybood weeyaan oo alwaxdaة اlأulى inta laga bilaabo ilaa ta lixyo tobnaad horta weeye watata'alaf waxay ka samaysantahay ka kooban tahay kulli waxdatin qayb kasta iyo jabtar kasta wuxuu ka sii samaysan yahay min sittati duruus haddana lix cashar buu usii kala go'aa waxdad kastaaba wa sidaa daraaddeed markaan kala raacno yaxtawi wuxuu koobaya alkitaabu kitaabku calىa sittatin wa darsan wuxuu koobayaa lix iyo sagaashan cashar buu markaa noqonayaa lix iyo sagaashan cashar ayuu noqonayaa waqad jaaءa wuu yimid tasmiimu اlwaxadaat waxaa loo sii qaabeeyey tasmiim waa dhisaynka iyo qaabka waxaa loo sii qaabeeyey oo loo sii kala habeeyey waxadaadka laftoodu kamaayeli san imaka soo socotay usii qorantay waxdada gudaheedu adarsu اlأwal horta alcardu waxaa la soo bandhigayaa casharkii marka hore oo qoran adarsu taani casharka labaadna almufradaat erayadii baa gaar loo soo xulayaa ku jiray jumlad kasta wاlmufradaat اlidaafiya waxaa kaloo la raacinayaa erayo kale oo dheeraadahoo aan cashar ku jirinna waa lagu darayaa oo casharkaa marka hore la qoraya casharka marka la qoro intii erayo ku jirayba haddana gaar loo qorayaa erayo kale oo aan casharkaba ahayn oo loo baahan yahna waa lagu darayaa oo kelmad kelmad loo qorayo fakabulorigii ku jiray baa gaargaar loo qoraya dabeedna qaar dheeraadana waa lagu daraya adarsu haalit casharka saddexaad waxa lagu baranaya ataraakiibu naxwiya jumladaha naxwaha xaggooda ee ka taageeray qofka garaamar ahaan ayaa haddana la dhisayaa la sheegaya gaar loo qoraya adarsu raabic casharka afraad waxa uu ka hadlayaa alaswaat waa codod waa wixii lagu dhawaaqo wa fahmu lmasmuuc wixii la dhegaysanaya in la fahmo cajaraduu leeyahay dabeedna wixii qofku markuu dhegaysto waa inuu haddana ku dhawaaqaa adarsu alkhaamis casharka shanaadna alkalaam waa in lagu wada hadla oo muxaadate iyo wada sheekaysi uu noqdo waa lagu hadlayaaba adarsu saadisna alqira'atu walkitaabatu casharka lixaadna wuxuu noqonayaa in lana akhriyo lana qoro marka waxaynu ka bognay alcardu adarsu alawal horta alcardu waa in lasoo bandhiga casharkii baynu nidhi waa alaata safxaad saddex haashiyood saddex bog weeye saddex bog ayaa lagu soo bandhigayaa cashar kasta adarsu thaani waxa wey almufradaat walmufradaat alidaafiya waa erayadii ku jiray casharka iyo erayo dheeraad hoon ku jirinoo waa alaaa safxa saddex bog isaguna weeye oo saddexdaa bog baa mid walba lagu qorayaa waa qorshe loogu talagala inu nidaamsanaado iswada habaysan oo mid walba qaabkeedii oo aan iska qorid ahayne si cilmiga baa loo qoray adarsu athaalif casharka saddexaad waxaa weeye ataraakibu naxwiya jumladaha xagga naxwada ee ku jira waa arbacu safaxaatin afar bog weeye iyaduna yaa lagu qori doonaa adarsu araabic alaswaat wa lmasmuuc waa codadka wixii in la codeeyo oo maaragtay marka hore lana dhegaysto qofkina ku dhawaaqo oo dhegaystu ku odhanaya wuxuu undur wastamic waaci kolka hore eeg marka labaadna dhegayso marka saddexaadna adigu ku celi oo akhri saasuu kugu qori doonaa dabeedna waxa wey isaguna waa alaata safaxaad waa saddex isaguna xaash saddex bog weeye adarsu alkhamis alkalaam isaguna waa in lagu hadlo wixii oo wuxuu ku odhan doonaa kula sheekaysta saaxiibka oo ku hadal oo sidaa u hadal dabeedna waxa weeye isaguna waa alaad صafaxaad saddex bog isaguna weeyaan adarsu saadis alqira'aةu wاlkitaabatu waa akhris iyo qoraal la isku darayo oo arbacu صafaxaatin afar xaasho afar bog weeye isaguna saasuu horta u qoran yahay kolka hore casharadu haddana alikhtibaaraat wataqwiim weeye iminkana waa alikhtibaaraat waa imtixaan iyo tijaabin iyo wataqwiim in qofka la qiimeeyo oo bal siduu wax u fahmay baa haddana la qiimaynaya oo daba socota markuu intaa intaa marka la siiyo ee intaa la soo fahamsiiyo ee waxdadu ay dhammaato ayaa dabeedna waxaa la siinayaa maxay ilan lixdii cashar waa kuwa aynu sheegnay lixdaa marku qaato ayaa la siinayaa taqwiim iyo ikhtibaar ikhtibaar wa taqwiim imtixaan yar iyo qiimayn laga qaadayo siduu u fahmay tadammana wuxuu koobay kitaabu aalib kitaabkan ardaygu amaaniyata ikhtibaaraatin qasiira waxa ku jira sideed imtixaanoo yaryaroo gaabgaaban baa ku jiroon waaweyneyn oo yariddu kullu waaxidin mid waliba wuxuu imanayaa oo minhaa ka mid ah imtixaanada bacda kulli waxdatayni marka laba jabtar dhammaadaan soo lix iyo toban jabtar mu ahayn laba markay dhammaadaanba ikhtibaar yar baa la qaadayaa siddeed ikhtibaar buu markaa noqonayaa mid waliba wuxuu imanayaa markay laba waxdadood ama laba jabtar markay dhammaadaan buu imanayaa taxta cunwaan wuxuu cunwaankiisu yahay ikhtabir nafsak aduu istijaabi baa ku qoran kolkaa aduu isimtixaan ayaa ku qoran bilidaafati waxaa lagu darayaa siddeedda imtixaan ilaa ikhtibaarayni laba imtixaan oo muwasacayni balballaadhan baa jira laba waaweyn ayaa ku jira oo nisfiyin mid yahay kala badh marka kitaabku kala badh yahay ayaa mid la qaadayaa labada waaweyn cinda muntasafi alkitaab marka kitaabku kala barhka marayo soo sideed iyo toban muu ahayn waa lix iyo toban marka maalan sideed dhammaadaan ayaa laga qaadaya imtixaan weyn oo sideedii oo dhan ku saabsan ayaa laga qaadayaa wa nihaa'iyin mid gebageba ah oo shaamilin dhammaystiraya kitaabkii oo dhanba oo kitaabka o dhan laga soo qaadayo meelo kala duwan fii aakhir kitaab marka kitaabka gebagabadiisa la joogo sideeddaa yaryar iyo labadaa waaweyn ee midna nisfi yahay midna nihaa'i yahay sida yacnii iskuulladu u socda ayaa la qaadayaa wa haadihi alikhtibaaraatu haddaba imtixaanadaasi muwajahatun waxay ku jahaysantahay ku socdaan oo lagaga qaadayaa qofka ilaa maa wuxuu soo dhigtay addaalibu ardaygu ficlan dhab ahaan wuxuu usoo dhigtay baa lagaga qaadaya maaha imtixaan guudo meel kale lagaga qaadaye wixii kitaabkan kusoo dhigtay unbaa lagaga qaadaya fa haddaba imtixaanadaasi adaatun waa adaatun waa qalab aadaadka alaabta la ydhaha ama waa hab iyo qalab litacziizi cilmiyati camaliyati tacalum waxaa lagu xoojiyaa camaliyadda ama shaqada waxbarasho oo ardaygu haddaan imtixaan ka dambaynin waxba akhriyo maxaa loogu talagalay asalba imtixaanka waa adaatun waa hab iyo qalab loogu talagalay litacziizi camaliyati tacalum ee lagu xoojiyo lagu taageero hawsha iyo shaqada waxbarasho ardayga imtixaanku iska ilaaliyaa dabadna soo imtixaanka iskaga ilaalinayo akhriska badiya markastoo imtixaanku wato akhriskaa bata iyo walidafci daarisi ardayga dhiganaya in loo riixo ila alamaam xagga hore markastuu imtixaan ugu yahay akhriska kama seexanayo dabeedna isagoon isugoyn buu wuxuu xafidayaa si imtixaanka uga cararayo dabadeedna xagga horaa loo riixay ardaygii kolkaa kamaa annahaa sida ay imtixaanadani aydan u yihiin qiyaasun wax lagu cabirayo oo lagu qiyaasayo maxay limadaa isticaabihi heerka wixii loo dhigay uu koobay ee uu xafiday heerku taagayna waa lagu garanayaa limaa madaa wixii tegey oo min alkitaabi kitaabka intan dhaaftay ee lagu imtixaamayo siduu u xafidayna waa lagu garanayaa wasfu waxadaati alkitaab waxaa tilmaan laga bixinayaa qaybaha kitaabka ka kooban yahay fii yeli waxaa inagu soo socdo waxaa ku jira wasfun tilmaam liwaxadaati alkitaab qaybaha kitaabkaa la tilmaamaya awala alxiwaaraat horta marka hore waa wada sheekaysiga waa alaatu safaxaad baynu nidhi waa saddex bog buu ka kooban yahay mar walba cashar walba waxaa ku jira saddex bog oo ah xiwaar iyo wada hadal uftutixad waxaa lagu bilaabay kullu waxdatin qayb kasta waxaa lagu bilaabay oo ka mida lix iyo tobankaa qaybood bialaaثati xiwaaraat saddex xiwaar baa ku jira maa caddaa alwaxdaة اlأuulى waxdada koobaad iyo tobanka ta koobaad mooyaane shan iyo tobanka kaleba saddex xiwaar baa ku jira faqad damat sittata xiwaaraatin qasiira ta koobaad waxay koobtay lix xiwaar oo yaryar iyad oo koob kooban kuwa kale way ka roon yihiinoo waa min saddex shan iyo tobanka dambe wayatadaman wuxuu haddana koobay kullu xiwaaraat xiwaarin xiwaar kastaa wuxuu koobay uu haddana kasii kooban yahay sita mubaadaraatin lix lix su'aalood iyo jawaabood baa la haddana oo mid walba waxay isweydiinayaan lix jawaabood iyo lix su'aalood bay isweydiinayaan kuwa dadkaa maaragtay ku wada hadlaya ow sabcan ama toddobaa laga dhigayaa oo xuwaar kastaa muxuu ka kooban yahay lix jumladood oo la isweydaaranayo oo wada hadala ama toddoba wayadumu alxiwaaru wuxuu koobay xiwaarku ama wada sheekaysigu aljaanib alluqawiya dhinaca luqawiga ama xagga luqada uu koobay wuxuu koobay min aswaatin dhawaaqyo wa mufradaatin ereyo mufrad maarata aan ahayn jumlada ahayna mufrad mufrada wa tacbiiraatin iyo tacbiiraat iyo la cabirayo oo la sheegayo yanihii qofku macnihii uu doonaya cabirayo iyo wa taraakiiba naxwiya waxaa kaloo koobay jumlado xagga naxwada ah iyo habdhis xagga naxwada ku saabsan intuba way ku jiraan oo codka uu qofku soo saaraya dhawaaqa mufrad baa ku jira waxaa ku jira tacbiir uu macnuhu doonaya cabirayo waxaa ku jiraya oo kale maaragtay eh, habdhis naxwi ah oo say u ah, yihiin naxwi ahaana kamaa yaxtawi wuxuu koobay calaa qadrin qaybina way ku jirtaa min almafaahiim athaqaafiya oo ah iyo garaadka xagga aqoonta ah oo cilmi ahaana waxbaa ku jira waqad tama wuu dhammaystirmay ikhtiyaaru mawduucaat alxiwaaraat doorashada iyo xulashada meelaha xawaaraadka wada sheekaysigu wuu dhammaystirmay oo waa la dhammaystiray baxaytu sibaa loo dhammaystiray tulaa'imu ay ku habboon tulaa'imu eh, si kuay ku haboon tahay si ku habboon baa loo dhammaystiray ihtimaamaati daarisiin waxyaabaha ay xiiseeyaan ama ay doonayaan dadka baranaya waxyaaba xiise geliya oo dadku ay daneeyaan ayaa laga soo qaaday maaha wax la iska odhanaya uune oo khuseeya had iyo jeer marka luqada la baranayo waxyaabaha muhiimka ah waxa qofku u baahan yahay hadduu maalan tago hodheel haddii uu meel wax ka iibsanayo hadduu qof ay isbaranayaan haddii maaragtay uu dhoofayo hadduu hodheel ku degayo waxyaabahan caynkaasee nolosha had iyo goor saameeya ayaa xawaaraadkani dee ku saabsan yihin ee luqadu qofku adhow ka anfacayso wayahdifu wuxuu u jeedaa oo uu danaynayaa wada sheekaysigaasi ilaa taysiir tacliim watacalum inuu fudaydiyo ilaa taysiir tacliim waxbarashada qofku baranayo iyo wa tacalumi baridda qofka la barayaba ilaa taysiir tacliim baridda qofku wax la barayo iyo wa tacalumi barashada qofku baranayo yacni waa tafciil iyo tafacul tacliim baridda qofka la barayo iyo wa tacalum barashada qofka uu baranayo iyo wa tamkiini daaris in awood loo siiyo loo suuro geliyo qofka dhiganaya min isticmaali luqati inuu luqadii isticmaali karo eeg oo had iyo jeer waxyaabaha ugu baahida badan ayay xawaaraadku ka hadlayaan iyo watawaasuli bihaa inuu dadka kula xidhiiri karo ayay inta badan hadafku waxa weeye si qofkan ay ugu dhib yaraato in wax la baro iyo inuu wax barto isla markaa waxa had iyo goor ee luqada in loo suuro geliyo wa daaris in loo suurto geliyo qofka wax baranaya min isticmaali luqati inuu luqadan isticmaalo uu hadhow isagu dadka kula hadlo wax ugu qoro kula sheekaysto ay isfahmaan watawaasulu bihaa inuu luqadan kula xidhiidha dadka ayaa ayayay hadafka ama isha ku haysaa ama ay higsanaysaa xiwaarku uu higsanayaa oo waa maxay taha macnaheedu had iyo jeer waxyaabaha dadku ugu baahi badan yihiin ee had iyo jeer markuu luqada doonayo ugu horeeya in lagama maarmaankaabaa xiwaarku dee ka hadlayaa dabeedna wuu ku baranayaa dabadeedna waxa u fududaanaya inuu qofkii luqadii isticmaali kara hadhow ثaaniya almufradaat waxa weya mufradaadkuna waa ثaلaaثa صaفaxaat saddex bog baa mufradaadka lagu qori doonaa taxtawi waxay koobayaan alwaxdatu waxdadu waxay koobtaa waa qaybtii calaa nawcayni laba nooc oo min almufradaati waxyaabaha mufradaadkii kelmadaha ah waa kelmadaha almufradaat اlasaasiyatu waa kelmado saldhig u ah ee kitaabkan wahiya taasi waxa weeye kelmadahaasi allatii waa tii tashtamilu ay koobtay calayhaa iyada alxiwaaraatu waa kelmadaha ay koobeen doodda iyo wada sheekaysigu kuwa ay koobeen marka hore ku jira oo gaar loo soo xulay waxaa la yidhaahdaa almufradaat alasaasiya kelmadaha saldhigga u ah kitaabkan iyo xiwaarkan iyo waxaan o dhan wayataraawax wuxuu u dhaxeeya cadaduhaa ee tiradeedu kelmadaha ku jira waxdada في الوحدة وحdada gudaheeda bayna عشhريiن و ثaلaaثيiن mفradatan wuxuu u dhexeeyaa ama labaatan eray ama soddon eray iyo inta udhexaysa wey ugu yaraanna waa labaatan ugu badnaanna waa soddon eray inta qofka la baraya erayadaasi jumlooyin bay ku dhex jiraan oo taraakiib bay ku dhex jiraan dabeedna way badanaysaa markaa laakiin erayada mar kasta ku jiri kara waxa ay u badan yihiin labaatan ilaa soddon inta udhaxaysa oo mar walba qaar cusub u badan wayatimu wuu dhammaystirmayaa cardu lmufradaat soo bandhigga erayadan alasaasiyatu ee asaasigae saldhigga u ah almusawaratu ee la sawiray almusawarati ee la sawiray oo iyaga oo sawiran oo maalan macno kastoo ereygu sheegayo sawirkiisii baa ku yaal oo dadka arrintan jilaya ee ka wada hadlayaa sawiran kelmadaha la sawira fii safxatin waxay ku qoran yihiin horta hal xaashi baa lagu qorayaa ama hal bog tacaqubuhaa waxaa ka sii dambaysa safxatun xaashi kale ama bog kale oo litadriibi loogu talagalay tadriib ka hadlaysa tababar iyo laylis lagu tababare lagu laylayo qofka calaa tilka almufradaat mufradaadkaa la sheegay ayaa la odhanaya adigu adeegso oo jumladaha marka hore lagugu soo baray erayadii baa gaar loo soo saaray bogga kale waxaa kuugu qoran erayadii inaad adeegsataa lagu odhanaya adeegso oo ka samee jumlado oo qof kula hadal oo waa buuxi waxyaaba caynkaas erayadii baa lagugu tabaraya haddan b almufradaat alidaafiya mufradaha yani laba laba oo qaybsanaa mid alif buu ahaa mufradaadkaa laba kale ahaa almufradaat waxay ahaayeen alif almufradaat alasaasiya kelmadaha saldhiga u ah ee arrintan iyo xawaaraadkan iyo waxan tanna waa ba oo waxa weeye almufradaat alidaafiya kuwa dheeraadka ah eean ku jirin xiwaarka wahiya mufradaadkaa dheeraadkii majmuucatun waa koox min almufradaati erayada ka mid a almuhimati ee muhiimka ka ah luqada carbeed alatii taasoo laa tartabitu aan ku xidhnayn mubaasharatan si toos ah bimowduucilxiwaaraat mowduucan laga wada hadlaya sheekada si toosa uguma xidhna haddana waa erayo muhiimahoo luqada carbeed muhiim ku ah oo la doonaya qofka in la baro wاlgaradu ujeeddada looga jeeda minhaa minhaa min almufradaat alidaafiya erayadan dheeraadka ah waxaa looga jeedaa taswiid اdaaris in la siiyo ninkan ardayga baranaya ama qofkan ardayga baranaya bicadadin tiro min almufradaati ka mida erayada iyo kelmadaha addaruuriyati lama huraankae carbeed allatii taasoo tuwasicu ballaadhinaysa rasiidahu kaydka qofku haysto rasiidku waa kaydka hantiyeed ee bangiga ku yaalla o kale matalan rasiidow kaydkiisa min alalfaadi erayada erayada uu yaqaano ee kaydka u ah ee maskaxda uu maanka ku hayo ayay ballaadhinaysaa oo erayadan dee wuu baranayaa dabeedna kaydkiisa ayay gelayaan waqad khusisat waxaa loo gaar yeelay erayadaa safxatun xaashi mustaqilatun u gaar ah lilmufradaati erayada alidaafiyati dheeraadka u gaarabaa gooni looga dhigay waa erayada aan xiwaaraadkii ku jirin muhiimkana luqada carabeed ku ah watadriibu calayha waxa loogu talagalay oo loo gaar yeelay erayada iyo tadriibkeeda iyo layliskeedaba xaashi gaara bay ku qoran yihin oo u gooni ah kuwaa dheeraadka ahi wa hunaaka halkaa waxa yaala oo jira kitaabkan dhexdiisa noocun aakharu nooc kale oo min almufradaati mufradaadka ah oo erayo ah oo samaynahu aynu ku magacawnay bilmufradaati almusaanida waxaanu ku magacawnay erayada iyo kelmadaha taageerada ah ee qofka u taageero ah wahiya mufradaatun waa erayo shaa'icatun caan ah oo ku baahday af carabigo aada loo yaqaan oo mulaasimatun had iyo jeer joogto iyo xidhiir la leh limawduuci alwaxdati mawduucan ay ka hadlayso qaybtani iyo jabtarkani ayaa xidhiir la leedahay aadna waa loo isticmaalo waa shaa'ic oo waa erayada aada loo yaqaano ay tadriib ama tadriibka xidhiir la leeyihiin lam yataصic waxa qaadi waayey lahaa erayadan almajaalu meeshu way qaadi weyd fi اlxiwaaraat xiwaaraadka gudihiisa iyo watadriibaat tadriibaha gudihiisa ayaa wada qaadi waayey ilaa af carabiga waa erayo aad u badan dabeedna xiwaarkana in la siiyu weyneeyo maaha uu habaysay uu qorshaysay waanu tirsan yahay erayadiisu marka waxa qaadi kari waayey erayo tirsan iyo jumlado tirsan saynu soo sheegnay baa xiwaaru ka kooban yahay dabeedna erayo badan baanu qaadaynin dabeedna qaar taageero jira mawduucanna xidhiir la leh aan xiwaarkana ka qayb geli karin oo xiwaaru ka buuxsamay dabeedna waa la ag si uu qofka u barto oo xiwaarkan xidhiir la leeyihin yacnii mawduuca xiwaarka si xidhiir leeyihiin mawduucan uu ka hadlaya xiwaarku ayay ku saabsan oo la xidhiiraan had iyo goor fawdicat waxaa la dhigay kuwa musaanidada ah almufradaat almusaanida kuwa taageerada ah fii aakhir kitaab kitaabka xaggiisa damba la dhigay iyaga iyagu kuma dhex jiraan waxadaadkiiyo jabtarada kuma dhex jiraan kitaabka xaggiisa dambay ku qoran yihin liyuxaala si loogu wareejiyo ilayhaa erayada addaarisa ardayga addaaris baa lagu wareejinayaa oo la odhanayaa erayada xagga dambe ku qoran soo akhri oo soo xafid yaa la odhanayaa liyuxaala si loogu wareejiyo oo loogu xawaaleeyo loogu diro wey ilayhaa erayada addaarisu ardayga dhiganaya waa loo dirayaa kulamaa dacat markay u yeedhoba alxaajatu baahi markay baahidu u yeedho ee loodhana erayadan muhiimka ahi waxay ku qoran yihiin kitaabka xaggiisa dambe soo akhri baa loodhanay ardayga watasaca alwaqtu oo waktiguna uu u ballaadhan yahay wakti ku filanna uu helo lidaalika arrintaa uu ku soo akhriy karo markastoo ardaygu wakti helo waxaa la odhanayaa mawduuceennan erayo muhiim oo la xidhiidha oon halkan ku qoran baa jira oo kitaabka akhriska ku qoran ee markaad jaanis hesho waktiguna kuu suurogelo kuu saamaxo soo akhri baa lagu odhanaya wa haadihi اlmufradaatu mufradaadkaa musaanidka ahee taageerada ahi laysat ka mid ma aha min sulbi اlmuqarar muqararka sulbigu waa dhabarka yacnii lafta muqararka laftiisa ka mid maaha horta laakiin waa taageero xagga dambe lagu qorayoo ardaygu ka faa'iidaysan karo oo inuu xafido la doonayo weeyaan bal hiya idaafatun waa dheeraad yastaciinu wuu kaashanayaa bihaa erayadaa dheeraadka xagga dambe ugu yaalla aطaalibugu ardaygu liadaa'i anshidatin si u sameeyo shaqooyin anshida inuu shaqooyin qabto layliska oo kale maarata xiwaarka oo kale nishaadaadka la qabanayo inuu guto idaafiyatan idaafiyatan inuu qabto shaqooyin dheeraada markuu qabanayo ayuu erayadan adeegsanaya maala hadii la idhahdo soo qor tacbiir waa nashaad erayo u baahanaya erayadoo ku yaraadaan kolkaa qofku markuu tacbiirka samaynayo wuxuu markaa ka faa'idaysanayaa qaybtan dambe ee halkan u taala haddii laga qofka soo diyaari xawaar kale maalan waa nashaad maanta waxaan ka hadlaynaa mawduucaasi qof walba soo diyaari baa la odhanaya erayada uu qaadanaya markuu isu geysanayo soo habaysanayo soo qoranaya xawaarkiisa ayay khasnadiisa xoojinayaan uu ka soo qaadan karaa ilan kitaabkiisa inuu ka soo guranaya xawaar cusub baa laga doonayaa marka kitaabka iyaa laga wada hadlaya marna anshida dheeraada baa la qabanaya ama tacbiir ha noqoto ama xiwaar ardaydu samaysa ha noqoto marka wuxuu ka qaadanayaa halkan ayuu ka guranaya ereyada isuu jumladaha isku xidhaya yuwajihuhu waxa u tilmaamaya ilayha ereyada halkaa ku yaalla ardayga waxa u tilmaamaya almucallimu mucallimkaa u tilmaamaya oona ereyada ka faa'idayso tacbiir soo samee xagga ereyada qaar ka mida ah ku soo darso dabeedna tacbiirkaa keen waan eegi doonaa saad soo qorteen idaa wajada hadduu helo ardaygu mutasacan wakti ku filan wax ku filan oo minal wakti waktiga ah hadduu wakti jaanis u helo la odhanayaa qaybta halkaa ku taalla ka soo faa'idayso oo nashaadka ama caynkaasa soo samay adoo erayada halkaa ku yaala adeegsanayo walidaasaa daraaddeed fa innahaa lam tuhbat laguma qorin kuwa musaanadka ah dimna qawaa'imi mufradaat alkitaab liiskan lagu taxayo erayada fakabulariga ah ama yacnihii mufradaadkii erayadan la taxayo kuwani kuma jiraan marka la tirinayo dheeraad bay u qoran yihiin maadaama aanay sulbal muqarar ka mid ahayn oo tiradaa guudee la tirinayo ama la taxayo iyagu kuma jiraan ثالثا qaybta saddexaad waxa weeye almufradaat ataraakiib الnaxwiya waxa haddana aynu arki doonaa jumlado taraakiib ahoo xagga naxwada la xidhiidha oo iyaguna arbaca safaxaatin waxay ka kooban yihiin afar safaxdo ama aan idhaahno eh, afar bog bay ka kooban yihiin afar bog bay ka kooban yihiin tucridu waxay soo bandhigaysaa kullu waxdatin qayb kasta cadadan tiray soo bandhigaysaa maxduudan la koobay oo la tiriyey oo ka mida min ataraakiib jumladaha annaxwiyati ee xagga naxwada iyo la xidhiidha qawaacidka naxwaha alasaasiyati ee saldhigga iyo u aasaasiga bilowga wa khusisat waxaa loo lagu gaar yeelay litadriibaati taraakiib ee laylisyada loogu talagalay jumladaha in dadka lagu tababaro oo laylisya looga sameeyana alaau safaxaatin saddex bog baa loo gaar yeelay oo tadriibkeeda ah tadriibaadkeeda ah waqad ictamadnaa waxaan cuskannay oo aanu taageersannay ayuu yidhi calى tadriibaati الnaxwiyati alxadiiثati taraakiibta tadriibaadka xagga naxwada ee cusub ee maaragtay luqadan casriga ah ayaan wuxuu yidhi cuskannay daati طaabic اlitisaaliyi eele buu leeyahay astaanta wada hadalka ee luqatu taxadus ah ta lagu sheekaysto luqooyinku way kala duwan yihiin oo midba waxbaa lagu qoraa haddaba tan takhaadubka iyo taxadudka ah ee itisaalka ah ee wada xidhiidhka ah ee nolosha nolol maalmeedka khusaysa ayaa laga soo qaaday alatii taasoo taquumu ku taagan cala almushaarakati wax la wadaagayo hadal la wadaagayo iyo watafaacul isla falgal dadku ama waxa kala iibsanayaan ama waxa kala karaysanayaan ama maaragtay ha wada hadlayaan waxyaabaha mushaarakada ah ee wadaagga ah ee laba dhinac ka socda ee xidhiir laba qof u dhexeeya ah ayay awoodda saaraysaa marna maalan dee qof baa wax iska qoraya oo wuxuu doonaba ha qore si gaara ah uga sheekaynaya marna waa xiwaaraad iyo wada sheekaysi isweydaarsi ta isweydaarsiga ku socota luqadda isweydaarsiga ah ee cusub ee casriga ah ayaa awoodda la saaray tali waxaa dabeedna la xidhiidhaa safaxaati tadriibaat xaashiyaha laylisyadu ku qoran yihiin ahalaaثi ee saddexda ah safxatun raabicatun baa raacda ee bog afraad oo taxtawii iyaduna koobta calaa mulakhasin iyadoo lasoo koobay lana soo xooriyey oo la soo milaaxiyey litaraakiib annaxwiyati jumladihii naxwada ahaabaa dabeedna intii nuxurka ahayd haddana gaar loo qoray oo xaashi gaara lagu ururiyey jumladihii baa inta la soo koobay intii ugu muhimsan haddana xaasho afraad lagu qoray yaa xaasho afraad lagu qoray oo markii u horreysay maxaa la sameeyey waxa la qoray taraakiibtii naxwigeed baa meel lagu qoray haddana saddex xaashood baa lagu xogsay oo layliskeeda ah oo ardayga loo tababarayo haddana waxaa la sameeyey tu afraadoo iyaduna intii ugu muhiimsanayd lagu wariyo taraakiibta ama jumladaha allatii taasoo duriba lagu tababaray calayhaa taraakiibta aaalib ee lagu soo tababaray ee leyliska lagaga soo qaaday baa loo jeedaa ayaa intii ugu muhiimsan haddana xaashi gaara lagu qoray waqad curidat waxaa lagu soo bandhigay markaa fii shakli jadaawila marka dambe waxay u samaysan tahay hab jadwalaysan jadwallaa lagu qoray markan dambe oo jadwal baa lagu jarjarayaa markan dambe ee gaarka loo xulayo inta muhiimka ah jadul bay kolka dambe ku qoran yihiin wاlgaradu min hadihi صafxati haddaba ujeeddada xaashida afraad laga leeyay waxa weeye muraajacatu ma in shaygii dib loogu noqdo darasahu aalibu ardayga uu soo dhigtay iyo tacsiizuhu wuxuu soo dhigtay in la xoojiyo ayaa marka dambe intan gaar loogu suxulaya raabican qaybta afraad waxa weeye alaswaat waxa weeyaan waa codadka iyo ku dhawaaqa waa safxa waaxida iyadu waxaa shi'un ama waa bogaa dhahdo bogun weyn yatimu في haadihi safxati boggaa waxaa ku dhammaystiran cardu axad alaswaat alcarabiya waxaa la soo bandhigayaa marka hore dhawaaqyada carabeed mid ka mid ah waishtamalat isafxatu boggaasi wuxuu koobay calaa alaaati anwaacin min atadriibaat saddex nooc oo laylisa baa ku jira markaa hiya waxa weeyaan saddexdaa nooc ee codka lagu samaynayo waa icaadatu bacdi alkalimaati alwaaridati fi alxawaar in dib loogu soo celiyey erayadii iyo kelmadihii qaar ka mida ku soo aroray xawaarkaa dib loogu celinayaa oo qofka la odhanayaa dee inta loogu celiyo ku dhawaaq ashrada ina way leeyihiin oo wuu dhegaysanayaa dabeedna wuu ka daba odhanayaa icaadatu bacdi alkalimaat alwaaridati fi lxawaaraat waxaa lagu soo celinayaa kelmadihii qaar ka mida ku soo aroray xawaaraadka iyo wada sheekaysiga ayaa qaar lagu soo celinayaa tadriibaat tadriibaat tadriibaatu hunaa'iyati asuqra iyo waxaa la samaynayaa laylisyo laba laba gees ah laba laba dhin ah oo laba qof ka soo kooban oo yaryar oo aan weynayn oo in yaroo koobanah halaaثatu majmuucatin waxaa la samaynayaa saddex cafwan tilaawatu majmuucatin waxaa la akhriyayaa koox ama qayb min alaayaati alkariima aayaadkan qur'aanka ee sharafta badan qaar ka mida baa la qorayaa oo la odhanayaa akhri iyaguna waxay ka qayb qaadanayaan akhriskiisa inay xoojiyaan watattakhidu atadriibaatu waxay qaadan doonaan tadriibaadka ama laylisyada asawtiyatu ee ku dhawaaqidda ahi alaaa suwarin saddex tilmaamood ayay kala noqon doonaan horta alistimac baa u horreya marka hore wuu dhegaysanaya istimaacaasi waa cajaladaha inta badan atamiis haddana waa la kala socsocayaa waxaa lagu odhanayaa mid walba tilmaan oo wuxuu qoran doonaa yani ta aad tilmaan markaad dhegaysato ta afarta ku tilmaan calaamad saxa saar iyagaa la kala sooci doonaa alintaaj marka dambena weeyaan waa soo saarid oo intaajka maxaa looga jeedaa annutqu waa ku dhawaaqaaqa markaa dambe qof markuu dhegaysto ee kala saar haddana ku dhawaaq baa la odhanaya oo adugu ku hadal wa bacda cardi اlaswaat marka la bandhigo codadka allatii yactaqidu erayada ama yuctaqad la aaminsan yahay annahaa tushakilu inay samaynayso sucuubatan adayg cinda daarisi ardayga inay ku adag tahay erayada loo arko inay la aaminsan inay ku adag yihiin ardayga tatimu mucaalajan bacd dawaahir asawtiyati alkhaasa bilcarabiyaةi tatimu waxaa ku dhammaan doontaa mucaalajan in lagu eh, daweeyo oo lagu xaliyo bacdu dawaahir sawtiyati waxyaabaha ka mid ah muuqaalada xagga codka ee dhawaaqa la xidhiidha alkhaasati bilcarabiyati ee af carabiga u gaarka ah ayaa lagu xalinaya waxyaabaha akhriskoodu adag yahay waa maxay waxaasi ka tanwiin tanwiintii baa la saaraya si uu markaa u akhrii karo labadii xarakaa loo saaraya iyo washaddati shadkiina waa loo saaraya waxay ku adag wa al ashamsiyati ashii shamsiyad ahaydna waa iyadana maaragtay la barayaa qofka iyo wa al alqamariyati maalan kuwaas oo kale iyagana waa la duweynayaa oo waana lagu dhawaaqayaa waxaa lagu dhawaaqayaa in la daweeyo oo cod ahaan lagu daweeyo weeyaan see loogu daweynayaa tawiintii oo kale waa la akhriyayaa siduu qofku u akhri karo oo uu maqlo shadkiina waa loogu dhawaaqayaa ashii shamsiyada ahayd waa loo akhriyayaa ashii qamariyada ahaydna waa loo akhriyaya ilan way kala duwan yihiin yani maalan marka leeyahay washamsi qof waxa laga yaabaa inuu al shamsi akhriyo haddaanu aqoon oo ashi unbuu arkayaa ilan ashii lama akhriyaye dabeedna waxa loonayaa waa loogu dh washams taasoo kale markay tahay maalan alqamar oo kale walqamar ashaasi way dhawaaqaysaa washamsi ashaasi ma dhawaaqayso labadaa waa la kala barayaa tawiinta soo lagu dhaqaaqana waa la barayaa ee laga yaabo qofka inay ku adag tahay codkeeda cajaladahay ugu duuban tahay oo ashradadaa u sheegaya waa waxyaabaha inay adag tahay la arkayo ee ardayga ay ku adkaan karto ardaygaasina badanaaba waa dadka aan af carabiga ku hadal likayri naatiqiina bihaa loogu talagalay wuxuu yidhi markaa waa wabacda cardi alaswaat marka lasoo bandhigo codadka alatii yuctaqadu annahaa tushakkilu sucuuba kuwa la aaminsan inay dhibaato ku yihiin iyo adayg cinda daarisa ardayga baranaya tatimu mucaalajan waxa ay ku dhammaanaysaa kuwaasi in la daweeyo oo la furdaamiyo oo xal loo sameeyo bacdu dawaahir sawtiya alkhaasa bilcarabiya yacnii dhawaaqyada gaarka u carabiga qaarkood yacni ayaa lagu xalinayaa oo sida tanwiinta oo kale iyo shadka oo kale iyo asha shamsiyada asha qamariyada ah dee qofkii waa la baraya inay ku adkaataa laga yaabo akhri garan waayo tabeedna waa la barayaa kuwaasoo kale wallahu aclam bisawaab wabilaahi towfiiq